bismillahi alxamdu lilah wasana lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi man walaa amaa bacd caawa oo habeen ay talaada soo gelaysaa taariikhduna ay tahay labaatan iyo kowga bisha rajcul awal kun afar boqol afartan iyo afar hijiriyada oo waafaqsan toddobiyo tobanka bisha oktoobar labada kun iyo labaatan iyo labada waxaan insha allahu tacaala halkan ka bilaabeynaa manduumo ama tix loo yaqaano cunwaan ulxikam ama loo yaqaano nuuniyatu abilfatxin albusti abilfatxin albusti nuuniyadaas ama manduumadan waxay ku saabsan tahay aadaabta iyo akhlaaqda iyo zuhdiga iyo wasaayaad iyo dardaarmo fara badan iyo tajaaribta bini aadamka waxyaalo badan bay xambaarsan tahay mana badna oo ilaa taqriiban lixdameeyo meelahaas aduu kontan iyo sagaal meelahaas weeye waxaan u doorannay iyadoo iska kooban iyo faa'iidooyin fara badan oo ku jira waa xikam iyo murji iyo mahmaaho waxa loo yaqaano inta badan ee saa'irka ah ee inta badanna waafaqsan qur-aanka iyo sunnada marka waxaa iskale oo iskale nadmigan ama manduumadan ama tixdan iskaleh nin la yidhaahdo abulfatx caliy ibn muxamed ibn lxusein albusti wuxuu ku dhashay ama kasoo soo jeedaa asalkiisu meeshaas loo tiiriyey albusti magaalo busta la yidhaahdo albust nisbatun ilaa busta bustadaasi waa magaalo magacaas leh waxayna ka tirsan tahay hadda afghanistan waxaana hadda loo yaqaanaa lashkarkaar lashkar kaah baa loo yaqaanaa lashkar kaah waxay caasimad u tahay gobolkan loo yaqaano helmand gobolkan caanka ee helmand la yidhaahdo ee afghanistan ka tirsan caasimadiisa waa marka busti baa waagii hore la dhihi jiray magacaasay caan ku tahay kutubta culimo badan baa ka soo jeeda hadda laakiin magacaasaa loo yaqaanaa oo magaalo hadda jirta aslaan waxay ka tirsan tahay mantiqadii la dhihi jiray khuraasaan khuraasaan mantiqo ballaadhan waaye oo aad ku aragteen eh, culimo badan ay ka soo jeedaan alkhuraasaani khuraasaantaasi marka waa dhul aad u ballaadhan oo intiisa badan hadda wuxuu ku jira afghanistaan qaybo ka midana wuxuu ku jira bakistan qaybna iiraan dhulkaasaa marka waxaa la dhihi jiray khuraasaan marka bustidaasi khuraasaan bay ka mid tahay abulfatxin ilbusti wuxuu ka mid ahaa culimmadii culumta shareecada iyo luqadda iyo wax ka qaatay buu ka mid ahaa wuxuu in badan wax ka qaatay mashaayikhdiisa ka ahaa abu xaatim moxamed ibn xibbaan albusti saaxibu saxiix ninkii iska lahaa saxiix ibnu xibbaan ay taqaaneen ibnu xibbaankaas baa mashaayikhdiisa aad wax uga wariyey dabcan wuxuu ka wariyey axaadiis maaha xadiis kama wareynin laakiin cilmi kaluu ka qaatay waxaa ka mid ah maalan abu sulaymaan alkhaaabi ninkii isagana eh, faqiiha ah ee muxadidka ahaa eh, raggaasaa ka mid ah raggii culimmadiisa ah ardadiisana waxaa ka mid ahaa eh, abu cabdilaahi alxaakim ibnulbayic mustadraga ninka iska leh ayaa ardadiisa ka ahaa iyo sidoo kale alxuseyn bn cali bn bardaci ninkaa taqaanaane shaykhulislaam abdcumaan isaabuni iska lahaa kitaabkii caqiidat salaf asxaabi alxadiid ayaa ardadiisa ka mid ah marka raggaasuu la caasiro wax ka qaatay waxaa aada loogu ammaanay ninkaasi culimmadu aada ugu ammaaneen inuu ahaa nin xagga cilmiga adabka ku caanbaxay adabka waa waxaa la yidhaahdo suugaanta qeybteeda nadmiga iyo nasriga labadaba yacni waxa weye tixda iyo tiraabta labadaba rag yuu aada ugu caanbaxay markuu ammaanayey alxaakim abu cabdilaahi wuxuu leeyahay wuxuu ku tilmaamay alkaatibu nexriir waa waaxidu casrihi yacni wakhtigii uu joogay ragga ka socan buu ahaa naysaabuur buu yimid buu yidhi dhowrka hor buu ku soo noqday afaada xataa aqara lahu ljamaacatu bilfadli waa laga faa'iidaystay ilaa ay culimmadu u qireen fadli u qireen sidoo kale abulxasan alfarisi baa isaguna saasoo kale ku tilmaamaya kaana awxada casrihi fi lfadli walafdaali walmuru'a nin eh, xishmad badan aadaab badan ay ka muuqatuu ahaa eh, aad waxay ugu ammaanaan marka cilmiga eh, suugaanta iyo adabka ayuu faa'iq ku ah oo ilaa ay ku tilmaamaan inuu mucjiso oo kale ahaa sugaanta qeybteeda tixda ama tiraabta labadaba nadmiga iyo nadriga labadaba macnaha shicirkiisa iyo gabaygiisuna saan arki doonno inta badan usluub wuxuu leeyahay cajiib ahoo la yidhaahdo tajniiska ama jinaaska waxa la yidhaahdo yacni cilmiga badiica oo balaaqada waxaa qeybihiisa ka mida ah la yidhaahdo jinaaska ama tajniiska iyo tadbiiqa iyo oo macnihiisu yahay hadalku aad u qurxiyaa gabayga iyo hadalka iyo aad u qurxiyaa waa waa laba kelimo oo xagga lafdiga isaga eg eh, macnahaasi ku kala duwan ayaa la yidhaahdaa isagaa marka qayba sii qaybsamo maalan maalan shirki iyo sharak shirki iyo sharak sooma kala duwan shirkiga waxa la yidhahda waa shirki soomaa sharakna maxaa la yidhahda ya sharaku waa waa shabaqa ama dabinkaa la yidhaahdo shirkiguna waa shirkiga waa laba kelimo isku isku qoraal ah haddana kala duwan soo maaha saasoo kale waaye maalan mufrid iyo mufarid oo kale ama laba kelimo isku ishtiqaaqa walow xuruufta haba kala batin atajniisku yani wuxuu leey qaybo badan buu leeyahay tajniiskaasuu marka caan ku ahaa waana ku arki doonaa gabayga markii aynu u taegno waa ku arki doonaa marka balaaqadaasuu lahaa nin baaliqo wuxuu ah balaaqada iyo hadalka ilaahay u fududeeyey buu ahaa oo weliba waxay leeyihiin macaanida qariibka ah ayuu wuxuu ku soo saari jiray usluub cajiib ah wuxuu leeyahay abulxasan alfarisi waariiqatu fi lxikmati macnan wa fi tajniisi lafdan mucjiza laa yunkiruha axad yani nin ilaahay hadalka u fududeeyey buu ahaa labadiisa qaybood gabaygiisu marka waa yahay Eh, intan hadda aynu eh, aan dul joogno eh, inta badan manduumada ku caanbaxay waa konton iyo sagaal bayd aduu lixdameeye waa laakiin gabaygiisu intaa kuma eg wuu badan gabay badaan buu qaar badanoo kamida mid ah gabaygaasi isagoo kala daadaadsanoobu wuxuu ku keenay alxaafid ibnu casaakir kitaabkiisa taariikh dimashq ayuu ku keenay bilasaniid culimmadii ka warisay ayuu ku keenay macna marka nadmigaasuu caan ku ahaa nin adiibo shaacir ah oo macaani yani hariiba ikhtiracaadkeeda le buu ahaa bay leeyihiin abulmansuur athacaalib isagu wuxuu leeyay kitaabkiisa alluطf walata'if wuxuu leeyahay kaana ajmac man ra'aytu liladabi waalculuum intaan nin arkay ninkii ugu kulmin badnaa buu ahaa cilmiga suugaanta iyo culuumta kaleba markaasaa wuxuu yidhi fahuwa adiibun naxwiyun wa faqiihun wa tabiibun wa munajim yani wuxuu ahaa nin e, sugaayahana nin naxwada cilmiga naxwada yaqaanuu ahaa faqiih buu ahaayo cilmiga fiqiguu yaqaanay nin dhakhtaruu ahaayo cilmiga ibiga wax ka yaqaana nin falakiya buu ahaayoo e, xidigiya oo culumtan yani waxawy cilmu nujuumka wax ka yaqaanuu ahaa funuun badan buu marka ayuu wax ka yaqaanay gabaygaasu laakiin caamku ahaa iyo suugaanta dhankeeda alimaam ibnu salaax wuxuu leeyahay ninku gabayaa wuu ahaa laakiin hadana wuxuu ahaa buuhi min ashucaraa hum fii kulli waadin yahiimuun walikulli barqin yashiimuun ah, yacni gabaygiisa wax badan baa ka khaldamay buu ka wada tog walba iyo meel walbuu la galay eh, hilac kastana dadka odorosa yashiima yashiimada waxaa roobka ama daruurta markaad aragto inaad saadaaliso meeshay ku da'ayso oo aad odorosto baa la yidhahdaa bikulli warqin barqin yashiimuun yacni wuxuu ka wadaa gabaygaa meel walba la galay meelo qaldan buu la galay wa marka gabaya abyaadbu wuxuu ka tiriyey waxyaalahu ku haystay ka tahay fii taxliili nabiid nabiidka waxa la yidhahda waa casiir ee isbedelay oo sarqaan keeni jiray oo madhabka xanafiguna bannayn jiray madaahibta kalena ku diidi jirtay marka nebiidkaas ayuu abyaad ku banneeyey sidoo kaleeto niman la yidhahdo karaamiya karaamiyadu waa firqo firqooyinkii baabul asmaa wasifaat iyo baabuliimaan iyo ku lumay bay ka mid ahay karaamiyada iyo waxaa isku dhacay ashaacirada xilli karaamiyadu ay khuraasaan ku xoog badnaayeen oo dowladdu madhabkeeda ay ahaayeen ayaa waxaa isku dhacay karaamiyada iyo ashaacirada marka xilligaasi ay karaamiyadu ku xoog badnaayeen oo ashaacirada ay ka xoog badnaayeen ayuu marka abyaad wuxuu ugu hiiliyey karaamiyada ibnu salaax taasuu ku haystaa marka ila ibnu salaax ashcari bu soo maahe marka wuxuu leeyahy ahlu sunnihii buu ka hiiliyey oo abyaad kaga hiiliyey waxaa ka mid ah meel baan ka soo helay wuxuu leeyahay ina aladiina araahum lam yu'minuu bimuxamed ibnu karaamin hayru kiraami wuxuu leeyahay kuwa aan rumaynin buu leeyahy moxamed ibnu karaam waa ninkii madhabka lahaa sheekha u ahaa kuwaasi kuwa wanaagsan ma ah yacnii gabaygu sidiisaba dadka gabyahay hadduusan ruuxu aada isu ilaalinin gabaygu meelo badan buu la derderaya xataa hadduu sheekh yahay hadduu culimo yahay baalku wuxuu leeyahay mar muxuu saaqidaa marka hadduu kula saaqido waa dhibkiisuu leh haddaadan xakamaynin marka meelahaasuu la galay meelahaas marka waxa weeye arrimahaasuu marka tacliiqinaya ibnu salaax wuxuu leeyahay marna ahlu sunnihii buu ka hiiliyey marna nebiidkuu banneeyey arrimahaasuu ku haystaa gab la galay ninka la yidhahdo abulfatx ilbusti wuxuu calaaqo la lahaa dowladihii soo maray khuraasaan qaar ka mida khaasatan niman la dhihi jiray assaamaniya adowla asaamaniya fi khuraasaan oo labadii kun iyo kontonkii laga bilaabo ilaa waxaan dhihi jiraa labadii boqol iyo kontonkii hijriga ilaa saddex boqol sagaashan iyo shantii ayay waxay ka talinayaan dhulka khuraasaan marka madaxdii wakhtigaa joogtay ayuu agtooda magac ku yeeshay soo dhoweeyey oo dowladdu waxoogaa karraani u ahayo dawaawiintuu qori jiray magac buu ku yeeshay gadaal dambe nin isaguna dowladda ka bay isku yara dhaceen kiibaa marka wax weeye kaga adkaaday dowladdii waa la riday marka waa la tuuray arintii arrintiibaa marka waxay keentay inuu xumaado oo meeshii isaga tago oo kadibna yaani masha iyo bukhaara beshaasuu ku dhintay dhexdiisoo kusii jira miyuu dhintay mise meeshuu markuu tagu dhintay adugu nin dowladda calaaqa la yeeshay bu mar gabayaa ahaa bulshada dhexeeda ka dhan wax dhibxuuqday mar nin culimo oo diinta yaqaanay aha mar dowladda dhex galay oo dowladda ka shaqeeyey waa nin waaye araga marka waa nin khabiira ninka noocaasoo kale marka hadalladiisaad ka garanaysaa waa nin adduunyada tijaabiyo meel walb meelo badan yacni soo gacmagacameeya wey macnaha waxaa ka mida yani narigiisa intaana gaadhin gabaygiisa narigiisa waa tiraabta hadalka aan gabayga ahayn wuxuu leeyahay hadal isku toostoosanoo isaga dhanba mxua sidii murti oo kale u yahay waxaa ka mida maalan soo qaadanno adaliisa waxaa ka ah wuxuu dhihi jiray man aslaxa faasidahu arqama xaasidahu wixii ka hadlaysan ruuxii iska hagaajiya xaasidkiisa waa ka adkaanaya lan adiga wixii kaa hadlaysanba daad iska hagaajisa xaasidku xageebu kaa soo geli ilan xaasidku wuxuu raadiyaa soomaa dulduleelkaagu raadiyaa adiga haddaba duleelkii iska awdo xaasid meeluu kuu soo mara ma leh saasuu dhihi jiray man aslaxa faasidahu arqama xaasidahu waxaa ka mid a man ataaca qadabahu adaaca adabahu cadhadiisa ninkii adeeca oo markaad cadhooto uun cadhada aad iska daba gasho aadaabtaadaad lumisaa yani adaabdaraad ku kaxi soo maa marka markaad cadhaysan tahay isxakame wey macnaha waxaa ka mid a ah maalan wuxuu dhihi jiray caadaatu saadaati yaani dadka sharafta leh caadaadkoodu caadaadka jiroo dhan bay ugu sharaf badan tahay bulshada qeybta sharafta leh waxay caado ka dhigtaan caadaadkay ugu sharaf badan tahay caadaadka noocaasi wuxuu dhihi jiray ajhalu nnaasi man kaana lilkhwaani mudilan wa cala sulطaani mudilan dadka waxaa ugu liita ninka dadka walaalihii ana dullaysta suldaanka iyo madaxdana isu duleeya markuu madaxda la joogana dhulka isdhiga markuu walaalihii la jooga iyo dadka eh, ikhwaanka ana kor isu qaado iyaga dulaysta dadka kaasaa u liitudhihi jira waxaa ka mid a ah maalan wuxuu dhihi jiray alfahmu shucaacu lcaqli waxaa ka mid ah almaniyatu tadxaku min alumniya yidiidalada bini aadanka waxaa ku boqosasho buu dhihi jiray geerida geeridu waxay ku maadsataa bini aadanka yididiiladiisa soo maa sidii nebigu sal alay wasalam sawirka ku bixiyey yididiilada bini aadamku mar walba geerida ka sokay soo marka way ku maadsanaysaa ruuxa yididiiladiisiiyo meel fog bay joogtaa geeridiina way ka sokaysaa marka way ku qoslaysaay waxay leeda warfeeri meeshay sii socda marka hadallo noocaasoo kaleeto oo isku toostoosanoo qurqurux badan ayuu leeyahay xaddu alcafaafi alridaa bilkafaaf bilmumaalaxati tatimu lmusaalaxa alinqibaadu طariiqat اlicraad hadallo noocaasoo kale ah oo murji ah buu leeyahay macnaha madhabkiisa abulxatin eh, abulfatxin ilbusti madhabkiisa fiqiga wuxuu ahaa kaana shaaficiya almadhab waxaadna ka garanaysaa raggu wax ka qaatay abuaabi mxuu ah, ahay alimaam alkhaaabi iyo ibnu xibbaan iyo ardadiisa markaad fiiriso iyo raggu wax ka qaatay shawaafic bay ahaayeen saas daraaddeed wuxuu sharxay baa la yidhahda mukhtasaru ljuwayni furuucda madhabka shaaficiga buu sharxay wakadalika wuxuu leeyahay abyaad uu ku ammaanayo alimaamu shaafici iyo mukhtasaru musani mukhtasaru musani kitaabka musani oo umka shaafici ku ikhtisaariyey iyo imaamka laftiisa imaamu shaafici ayuu abyaad ku ammaanay waxaa ka mid a maala abyaadu ku ammaanay ashaaficiyu ajalu nnaasi martabatan waacdamu nnaasi fi diini اlhuda ahara alcadlu siiratuhu wاsidqu shiimatuhu wاsixru mantiquhu wاdduru innahara yani imaamku ammaanaya marka madhab ahaanna madhabka shaaficiga buu ahaa walow bi-ada halkaa uu ku noolaa waxaan u malaynaya madhabka laga haystay inuu xanafi ahaa lagana yaabo asbaabta keenaysa hata nabiidkaoo kale inuu ammaano inay sababtu ahayd madhabka xanafigu halkaa ku xoog badnaa waa suurtagal iyo dowladdu inay haysataa suurtagalahay almuhim wuxuu geeriyooday taariikhda hijirigu markay ahayd afar boqol iyo kowdii waxaa kaloo la yidhahdaa afar boqol mise afar boqol iyo kowdii xilligaasuu geeriyooday wuxuuna ku geeriyooday bukhaara bukhaara waa magaaladii alimaam albukhaari sooma uu ka soo jeeda xagee ku taalla hadda bukhaara xagee ku taalla waxay ku taallaa uzbakistan waxay madax u tahay yaani gobol dhan waa shanaad ee uzbakistan ugu weyn waa magaalo tijaariya bukhaara weliba magaalo waayo oo sidaas weli magacaasleedbuhaara magaalada imaam bukhaari ay ka soo jeedeen ariiqulxariir ariiqa la yidhaahde jayna ka imaan jiray ee ganacsiga ayaa soo mara markas tijaariya wey marka marka halkaasuu ku dhintay baa la yidhaahdaa muxuu ahay bukhaara halkaasuu ku dhintay naysabuurna waa la sheegaa laakiin kaa horaa ah xoog badan oo ay u badan yihiin imaamka ama ninka iskale nadmigan si kooban haddii la yidhaahdo waa ninka abulfatxin albusti manduumadiisuna waxay ka kooban tahay xikam hadallo murti ah iyo xikmado adduunyada xaqiiqadeeda oo uu sifaynayo akhlaaqda wanaagsan ee lagu dadka in lagula dhaqmo ay tahay ama lagu dhaqmo manhajka saxiix ee la doonayo ruuxa nolol ahaan inuu ku noolaado khayraadka in loo degdego dardaaramo qiimo badan oo uu bixinayo fawaa'ideeda waxaa ka mid Eh, inay tahay eh, muxuu ahay wax la yidhaahdo murti iyo mahmaaho eh, waxaa dheer inay leedahay mabaaxid luqawiya yacni mufradaad luqawi ah oo ardayga luqada carabiga baranaya uu ka faa'iidaysan karo iyadana way leedahay intaa kadib manduumadii waa tan oo marka uu sheekhu bilaabay ziyaadatu lmari fii dunyaahu nuqsaanu wa ribxuhu hayra maxdi اlkhayri khusraanu wuxuu ku bilaabay adduunyada iyo xaqiiqadeeda inuu sifeeyo siyaadatulmar'i ruuxa siyaadadiisa fii dunyaahu adduunyadiisa dhexdeeda uu siyaadsado nuqsaanu waa dhimanaan wa ribxuhu faa'iidadiisa hayra maxdi lkhayri khayr saafi ah waxaan ahayn uu faa'iido yaa khayr aan saafi oo badhaxda waxaan ahayn faa'iidada uu faa'iidaana khusraanun waa khasaaro wuxuu ka wadaa uu beydka kaga hadlaya shadrigiisa hore ruuxa adduunyo inuu siyaadsado oo ama jaaho siyaadsado magac ama xoolaha adduunya u siyaadaan ama jago siyaadsado ama shahawaadka iyo dhallalaalka adduunyada u siyaadaayay siyaadadaasi xaqiiqadeedu waa nuqsaan oo dhankay nuqsaan ka tahay laba dhinacba nuqsaan bay ka tahay ugu dambeyn horta way way nusqaami doontaayoo way baabi'i doontaa mad midda labaad weeye mar kastoo ruuxa adduunya u korodho waxay nuqsaan ka gashaa dhanka diinta diintiisa iyo aakharadiisa bay nuqsaantu gashaa macnahaasuu ka wada waana xaqiiqo jirto oo inta badan bini aadamka foolxumada adduunyada iyo faa'iida daradeeda waxaa ka qariya tasyiinka shaydaanka ka qariya yacni shaydaanka ayaa ibni aadamka u qurxiya marka xaqiiqadeedii waxaan ahayn ayuu u muujinaya bini aadamku marka inuu adduunyada ku kadsoomo oo xaqiiqadeeda garan waayo oo waxaysan ahayn uu moodo taasaa keento waa allah hortiisa ka lahaa tabaaraka wa tacaala qaala rabbi bimaa aqwaytanii lausayinanna lahum fi lardi walauqwiyannahum ajmaciin lausayinanna lahum fi lardi marka qurxinta iyo naashnaashidda isagu uu ku samaynayo ayaa dadka ka qarinaysa xaqiiqadeeda ka qarinaysa marka nihaayadeedu waa nuqsaan marka labaadna haddaadan is-ilaalinin markay kuu siyaado waxaa nusqaan gelaysaa dhankii diintaada shariga labaad wuxuu kaga hadlay haddaad faa'iido faa'iidada aada faa'iidayna aynan khayr saafiya ah ahayn waxaa soo gelaya inaad shar faa'iiday ama ma ahee khayr baad faa'iiday laakiin khayrkaad faa'iiday saafi ma ahee waa khayr badhax ku jiro oo qasan labadaa goorba waxa aad qaaday faa'iido ma ahe waa khasaaro lanna khayrku hadduusan saafi ahaynna waad khasaarsan tahay haddii khayrkii o ka baxdaba aada uun shar faa'iidana waad khasaarsan tahay saas way macanaha faa'iido waxaa la dhihi karaa markaad khayr maxdiya faa'iido oo faa'iidadaadu ay noqoto khayr badhaxla markaa unbaa faa'iido la dhihi kara yah ziyaadatu lmar-i fii dunyaahu nuqsaanu wa ribxuhu hayra maxdi lkhayri khusraanu abyaadii ama beytkii ninka la dhihi jiray abulcataahiya shaaciru zuhdi uu dhihi jiray wausaru fi dunya bikulli ziyaadatin wa ziyaadatii fiiha huwa naqsu yacni waxaa waxaan ku farxayaa lay farax gelinayaa adduunyada dhexeeda ziyaado kasta wixii ii siyaadaba adduunyada waa ku farxaya laakiin siyaadada adduunyada dhexeeda ii siyaada waa nusqaan buu ee ma aha ziyaado dhaba ma aha taasoo kale la midta ah ayib macnahaasi marka bini aadamku inuu adduunyada ku khasaarsan yahay waa ka ilaahay inoo sheegay waalcasri ina alinsaana la fii khusrin insaanka bini aadamka o dhan inuu khasaaro ku jiro yaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ku dhaartay markaasa waxaa laga soo reebay wixii uu markaa khasaaraha kaga bixi lahaa ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati watawaasaw biاlxaqi watawaasaw biالsabr yacni acmaashaas wixii aan ka ahayn bini aadamku noloshiisu waa khasaaro way macnaha marka khusraankaa wey midkuu tilmaamayo uu sheekhu tilmaamayo wakullu wijdaani xadin laa habaata lahu faina macnaahu fi taxqiiqi fuqdaanu wakullu wijdaani xadin dheef helitaankeed dhammaantii dheeftaasoo laa habaata lahu aan sugnaan lahayn oon jiraynin daa'imaynin faina macnaahu kaa macnihiisu waxa weye في taxqiiqi xaqiijinta dhexdeeda markii la xaqiijiyo oo dhab loo eego fuqdaanu waayitaan waa wijdaanka waxay ka timid kelimada wajada kelimada wajada waa kelimaadka luqada carabiga ugu macaani badan bay ka mid tahay macaanidaasi marar badan waxay raacdaa masaadirta kelimada wajada masaadirteedaa kala duwan masaadirtaa kala duwanna macaani kala gedisan bay qaadanaysa marka eh, sida uu ku tilmaamaya alimaam taqiyuddiin daqiiqi kitaabkiisa itifaaqu lmabaani wa iftiraaqu lmacaani wuxuu leeyahay ilaa wuxuu ku sheegay toddoba inay ku timaado maalan wajada oo bimacnaa calima ah wujuudu lqalbi way ku timaadaa soo waa tii baabu calime labada masdar labada mafcuul qaadan jirtay way ku timaadaa latajidanna ashadda annaasi cadaawatan liladiina aamanuu lyahuud waxaa kaloo ku timaadaa wajada oo bimacnaa wujuudu dalla helitaanka ah waana beytka hadda macnihiisa waa yani wijdaanu xadin helitaan waa alidraak walluxuuq taasi marka waxa weeye hal mafcuul bay qaadataa waxaad leedahay wajadtu daalla baadidii baan helay yani wajadadu macnahaas way kudlo macnaha hadda beytka ku socdo wa wajada waxaa kaloo ku timaadaa bimacnaa taajiridda alyasaar wasaca masterka laakiin isbedelaya yani waxa weeye wajada fulaanun wuu taajiray xoolo badan buu helay baa la ku imaanaysa aayadda qur-aanka min xayu sakantum min wujdikum alwujdu huna bimacnaa alyasaaru wasaca saas wey macnaha yani inaad xoolo badan hesho aad aad aad muxuu ahaay wax kuu kala furmaan wa waxaa ku timaadaa wajada bimacnaa xazina wuu murgay wajada arajulu idaa xazina waa la yidhahdaa iyadu markaa mafcuul ma qaadato waxaa ku timaadaa wajada calayhi haddii calayhi laga dambaysiiyo oo muxuu ahaay xarfu jarka ka dambeeya calayhi laga dhigana bimacnaa qadi noqotaa Ah, wajadtu calayhi waan u cadhooday waay ama waan ku xanaaqay kolba kaa tidhaahdo waxaa kaloo ku timaadaa wajada bimacnaa wajada bihi oo bimacnaa alxub walcishquna way ku timaadaa soo cadho hadda ma ahayn wuu jeclaadayna way ku timaadaa marka waa kelimo macaanii fara badan xambaarta waay wajada haddaad argta sideedaba ayib marka halkan laakiin waxaa wadaa wajada bimacnaa alwijdaanu بمعنى alidraaku walluxuuq waay waxay noqonaysaa marka wa kullu wijdaani xadin dheef helitaankeed xadigana waa dheefta nasiib ala yidhaha anasiib yacni dheef helitaankeed dhammaanteed dheef لا hesho wax kastood adduunyada ku hesho laa habaata lahu aan sugnaan lahayn oo aan ku joogayn dheeftaas waxay doonay ha ha noqoto kuraas ha noqoto magac ha noqoto caruur ha noqoto reer wax kasta oo dheefood hesho oon haddana joogaynin oon daa'imaynin xaqiiqadiisu waa waayitaan soo ma yacni weli wuxuu daba socdaa adduunyadan aada haysatay iyo waxaan aad ku marqaansan tahay ma joogayaan mar haddayna joogayninna xaqiiqadoodu waa waayitaan adduunkii saas waa waa kii ilaahay noo sheegay maa cindakum yanfad wamaa cinda allahi baaq waxa agtiinna yaalla waa dhammaanayaa waxa ilaahay agtiisa yaallana waa jiraya qur-aanku in badan buu tusaalayaal ka bixiyaa marka adduunyada iyo zawaalkeed adduunyada iyo siday u tegayso ayna u joogaynin ay u degdegayso tusaaleyaal badan buu ka bixiyaa marar badan waa ka lagu tusaaleeyo roobka da-ay ee daaqa soo saaray ee dhulkii quruxsanaaday ee dalaga soo saaray ee wax yar ka dabayshu martay ee isbedeleye muxuu ahaayey ee casaadaye kadibna noqday dumaaga noqday waa ka qur in badan ku miaaliy ya caamiran likharaabi اdaari mujtahidan billaahi hal likharaabi اlcumri cumraanu yaa caamiran markuu kuu sifeeyey adduunyadii oo kuu sheegay inaadan aad ugu farxin oodan isa sii raacinin ayuu marka wuxuu ku leeyahay wuxuu la hadlayaa ruuxa cimrigiisa daartaa iyo degmadaa dhammaanayso ku baabi'inaya yaa caamiran midka camirayow likharaami daari daarta eh, yacni kharaabkeeda kharaabka waxaa yidhahdaa daarta fasaaday baaba'day duntay saasaa la yidhahda mujtahidan xaaluu yahay mid dadaalayow billaahi ilaahay baan kugu dhaariyey hal likharaabicumri cumri hallaabay ama cumriga hallaabidiisa iyo dumidiisa iyo fasaadidiisa miyuu leeyahay cumraanun miyuu leeyahay camirid yacni cumri baaba-ay ma leeyahay waay yaa caamiran likharaabi daari waay kharaabka waxaa la yidhaahdaa alkharaabu waa naqiid lcumraan labada kelime ee cumraan iyo kharaab lid bay isu yihiin kharaabka waxaa la yidhaahdaa waa waxaa loo isticmaalaa dhulku markuu fasaado oo uu ku fasaado deegaan la-aan dhulku markuu cidloobo waxaa kaloo loo isticmaalaa markuu dumo waxaa loo isticmaalaa markii baaba'o waxaasoo dhan baa loo isticmaalaa marka kharaabka kaasaa la yidhaahda waa kii xadiidkii nebiga sal lla lay waslam markii masaajidkii rasuulka la dhisayey ee saxiixaynka iyo xadiidka ku yimid kaana fiihi nahlun wa qubuuru lmushrikiina wa khirab khirabku markao dhulka cidlada ahee aan la deganayne iska fasaadin isku dumeye burburay waay saas way macnaha marka kharaabkaasaa la yidhahdaa takhriibka waxaa kaloo la yidhahdaa dumintana waa la yidhahdaa waa kii fii suurati alxashri ilaahay ku sheegay yukhribuuna buyuutahum biaydiihim wa aydi lmu'miniin yani way kharibayaan bimacnaa way duminayaan waay way baabi'inayaan marka daartan uu ka hadlayo cumraankuna waa cagsiga waay cumraanku waa camiridda waa dhisidda ya ayaa la yidhaahdaa saas daraaddeed dhulka la degan yahayna waa dhul caamir ah dhulka cidladan la deganayna waa dhul kharaaba ah. saasuu kale yahay macnaha huwa ansha'akum min alardi wastacmarakum fiiha waa aayaddu ahay yacni ilaahay dhulkuu idinku abuuray wuxuuna idiin idmay inaad camirtaan inaad dhistaan hormarisaan taasaa laga wadaa macnaha ayb marka wuxuu leeyahay daartan kharibantay ee isku duuntay waa adduunyadu ka hadlaya ee baaba'day ee wax loogu xishaba aan lahayn ninka camiraya ee dhisaya ee haddana dadaalka ku bixinayo ilaahay baan kugu dhaariyee cimriga aad taa ku baabi'isay camiraad ma leeyahay waa cimriga aad taa ku baabi'isay dib ma usoo noqon karaa dib ma usoo dhisi kartaa dib ma usoo noolayn kartaa waa waa maya cimriga adduunyadii baaba'day kaa galay oo kugu dhaafay cimrigaasi soo noqosho ma leh waa suu tegey waxaa ka dambaysa muxuu ahay da waxaa ka dambaysa geeri marka wardaar tegaysa iyo degmo socoto iyo meel kharimaysa cimriga ha ku dhammaynine cimriga meel faa'iido lahoo qiimo leh ku bixi waayo meel kula soconaysoo ku anfacaysa cimrigaaga ku bixi macnahaasuu ka wadaa oo muxuu ahay ujeedadiisu ay tahy wayaa xariisan cala alamwaali tajmacuhaa unsiita ana suruura almaali axzaanu wayaa xariisan kan dadaalayow cala alamwaali xoolaha korkooda ku dadaalayow tajmacuhaa xaalaad kulminayso ood uruurinayso unsiita waxaa lagu halmaansiiyey ninyahow anna suruura almaali xoolaha faraxoodu aad ku farxaysahay axsaanun murugyaal inay yihiin xoolahan aad ku farxaysaay inay murug yihiin ayaa lagu halmaansiiyey wayaa xariisan cala alamwaali tajmacuha ninka xoolaha ku dadaalaya ee ururinaya ee kulminayaaye wuxuu halmaansan yahay xoolahani inay murugyaal yihiin oy xambaarsan yihiin macana xariiska waxaa la yidhaahdaa waa dadaalka zaa'idka waa walow xarasta bimuni soo maaha walow xarasta xarasa baa shax xarisa waa luuqadda radii ay leeyihi oo facilo laga dhigo xarasa ayb xirsigana waxaa la yidhahdaa aljashac yacni waa iimaan la-aantiiyo hunguri weynanka iyo dadaalka zaa'idkaa la yidhahda yacni doonitaan xaddaafa ayaa la yidhahdaa xirsiga la yidhahda jashacna waa la yidhaahdaa qaarna waxay leeyihiin macnaa u dhexeeya sharahna way yidhahdaa asharahu halabat اlxirsi markii doonitaanku intuu kaa dambato kaa qaalib noqdo waxaa la yidhahdaa asharah markuu kugu badan yahayna jashac baa la dhahaa marka jashac iyo sharah iyo xirsiga iyo waa kelimaad isku macno dhowaa marka xoolihii ninka ku dadaalaya uruurinaya kulminayo xoolahaasi murug bay leeyihiin oo muxuu ahay farax ma wada aha calaa caqsi lmaqsuud ruux markuu adduunyada uruurinayo oo kulminayo kasbayo wuxuu u kasbayaa inta badan inuu ku farxo inuu ku farxo intifaacsado ku noolaado dad muxuu ahaaye eh, eh, wax ku helo laakiin wuxuu leeya waxaa wax ka wey waxaan ahayn baa ka dhasha waana xaqiiqo waa eh, ma aha xoolaha uruurintoodu liibaantu ma aha siday dad badan moodayaan xoolo la ururiyo hanti la yeesho faraxa iyo deganaanshaha iyo xasiloonidu kuma yimaadaan bal xooluhu waxay xambaarsan yihiin murug bay xambaarsan yihiin waxay la mid tahay oo kale abyaaddii uu lahaa shaacirku walastu ara sacaadata jamca maalin walaakina ataqiya huwa asaciidu wa taqwa allahi khayru zaadi dukhra wa cinda allahi lilatqa masiidu ah, yacni liibaantu xoolo la kulmiya ma aha laakiin cidda ilaahay ka baqda ayaa liibaanay taqwada ilaahay baa sahayda ugu fiican ah cidda ilaahay ka baqdana ilaahay agtiisa waxaa u taalla ziyaada u taalla culimmadu waxay leeyihin alimaam albaqawi caleyh raxmat ullahi tafsiirkiisa markuu fasiraya aayadda fii suurati towba ku jirta falaa tucjibka amwaaluhum walaa wlaaduhum inamaa yuriidu allahu liyucadibahum biha fi lxayaati dunya watazhaqa anfusahum hum kaafiruun munaafiqiinta laga hadlaya allah wuxuu yidhi yaysan ku cajabinin xoolahoodii carruurtooda ilaahay wuxuu doonayaa inuu ku cadaabo xoolahoodii caruurtooda in adduunyada dhexdeeda lagu cadaabo kadibna naftoodu ay baxdo iyagoo gaalo ah gaalnimo naftu kaga baxdo saa akhre lagu cadaabo adduunka intay joogaanna xoolihii iyo caruurtiiba cadaab looga dhigo lagu cadaabo marka waxba ayayna ku cajabinin ayaddaasuu fasirayay alimaam albaqawi markaasuu wuxuu yidhi waxaa la yidhi yucadibuhum biاtacabi fii jamcihi waalwajali fii xifdihi wاlkurhi fii infaaqihi wاlxasrati calى takhliifihi cinda man laa yaxmaduhu uma yuqdimu calى malikin laa yacduruhu yacni wuxuu yidhi xooluhu sidee bay ugu noqonayaan cadaab ugu noqonayaan wuxuu yidhi marka uu xoolaha kasbayo oo shaqaynayo wuu ku rabaadaya waa idinka arkayoo waa kadeedanahay orod iyo yacni waxa weye kasab iyo keen iyo keenidiibaa iyada lafteedaa rafaado muxuu ahay dhib ah markay ku soo galaanna alwajalu fii xifdihi xoolihii inaad hayso ood xifdido oo aad ka fikirto ood xisaabiso iyaduna waa kadeed labaad soo markay timaado bixi oo xuquuqdii ka gudana waad kahan oo iyadana waa rafaad kale shilin bixi marka lagu yidhaahdo dhowr goor baad jeedjeedsanood fikiri oo seed yeesha iyadana waa kadeed kale inaad xoolihii ka tagayso oo aad daafi doonto oo dad aan waxba kulahayn oo shaqaysanin ay ku dambayn doonaanna ayadana waa waa kadeed kale waay intaa waxaa dheer alla agtiisa aadan cudurdaar ku lahayn inaad u tegi doonto xisaabtoodiina kuu dambaysana ku darso intaa markaad isku darto xoolihiisoo kadeed maaha marka aa waa dhib iyo rafaad marka waxaan aad ku kadeedinteed uruurinayso murug bay leeyihiin dhibkoodaa badan ku baraarug wey macnaha saas daraaddeed baa eh, dadka hadda adduunyada ugu xoolo badan baa inta badan hadda ugu rafaad badan oo qalaqa iyo cudurrada ku dhacaya iyo eh, muxuu ahaay eh, isla hadalka iyo fikirka iyo hurdoxumada iyo cudurro badan baa yay qaadayaan waxay keenayaana waxa weeye waa xoolahan faraha badan marka dhibkaasay le xasradaasay leeyihin alimaam asamarqandi abuleytin istamarqandi isagu wuxuu leey kitaabkiisa tambiihu lhaafiliin wuxuu kala qaadayaa xirsiga adduunyada lagu dadaalo waa laba buu leeyahay xirsun madmuum wa xirsun hayru madmuum mid wuu caayan yahay shareecadu way cayday midina ma cayna laakiin watarku waa afdal laakiin inaad iska daysaa fiican midka caayan ee shareecadu dee waxa weeye an يشغله عن adaa'i awaamir الله تعالى aw يريد جمع المال للتكاثر والتفاخر in xoolihii raadintoodii iyo kasabkoodii uu kaa mashquuliyo gudashada ilaahay awaamirtiisa ama ma ahe xoolihii inaad u uruurinayso oo aad u jamcinayso calashaani badsi iyo faan daraaddii inaad ku faantanto iyo inaad badsato inaad u jamcinayso hadday taas tahay shareecadu markaas waa nusuusta qur-aanka iyo sunnada xoolaha ka digtay halkaasay ku saabsan yihin amaa xirsiga aan madmuumkahayn wuxuu leeyahay anlaa yatruka shay-an min awaamir illaah lijli jamci lmaal walaa yuriidu bihi tafaahur wax lagu amray oo diintaadiiy inaysan adduunyadu kaa tagsiinin oo inaan ku seejinin midda labaadna waxaad u uruursanayso inaysan noqonin faan iyo kibir iyo yacni waxa weeye inaad khalad ku samaysee inaad u urursanayso inaad ku kaaftoonto oo baahida bini aadamkana kaga kaaftoonto ee ilaahayna wixii uu kuu saale aad ugu dhowaato yani maqaasid wanaagsan isla markaana ayna waajibkii kaa mashquulin waxaad ku dartaa in markii ay ku soo gashana sidoo kale aad ka gudato xuquuqda xoolaha lagu leeyahay yani sakadii waajibka ahayd silatulqaraaba xuquuqdii lagu lahaa markaasi waxa weeye jamcinta maalka la jamciyey markaas dhib ma leh oo saxaabada de rag baa taajiriina soo maaya rag baa ganacsataa rag baa hanti ahaa waa hada baab wey marka ayb sideedaba qur-aanka iyo sunnadu markaad ku aragto inta badan waa laga digaa inta badan waa laga digaa way yar tahay inaad aragto boorin laynagu boorinaya adduunyada lanna waxay yidhahdaan culimadu waana loo baahay ogow inaan camirno waa rabaa inaan camirno istacmarakum fiiha soo maahan adduunyada inaan camirno waa la rabay laakiin nusuustu waxayna ugu badnayn waxa weeye inaad adduunyada camirtood ka shaqayso ood dhisto ood rafaado oo wayba kugu jirtaaba wayba kugu abuuran tahay ya ilmaha marka ugu horraysa uu dhasho wax yar uu wax fahmo ayuu bilaabi inuu wax yeesho kanana iskale maradan iskale muxuuaha weelkanana iskale laygama soo dhowaan karo wixiisa inuu urursado wax kale inuu ku dagaalamo waa yaryahadoogow soo ma marka bini aadamku sidiisaba damcan ilaahay geliyey ayaa wuxuu keenayaa inuu adduunyadii u ordo oo camiro oo dhiso oo hormariyo oo taasi marka waxa taxsiilulxaasil waay maxaa lagu amri waaba kugu jirtaaye laakiin orodkan in lagaa xakameey aad u baahan tahay khatartiis halkaasaa marka nusuusta waxaa ku imaanaysa qur-aanka iyo sunnada isxakameeya adduunyada in la dhaleeceeyo war iska jira wartaxadara halkaasay ku imaanaysa saas way maanaa ee ma wada cayna ma wada cayno oo yacni waxa weeye wanaaggeeday marka waxa weeye dhankaas iska ilaali ayadii buu sii daba socdaaba sheekhu wuxuu leeyahy marka zacil fu'aada can اddunya waziinatiha fasafuhaa kadarun walwaslu hijraanu walwaslu hijraanu zacil fu'aada qalbiga ka can idunyaa adduunyada ka reeb wa ziinatihaa iyo quruxdeeda fa safuuhaa adduunyada saafideedu kadarun waa calow walwaslu xidhiidhinta ay ku xidhiidhisana hijraanu waa goyn yacni zacidu waxa weeye kelimadaasi zac waaye zac baa laga keenay iltiqaa'u saakineynka hoos dhiga keenay zaci in la yidhaahdo kelimadaasi asalkeedu wasacay ka timid wazaca wazacana waxaa la yidhahdaa kafu nafsi can hawaaha baa la markii maxay noqoni yazacu soo noqon mayso marka la amray noqon zac soo maa iltiqaau saakinaynka markuu yimaadana waxa la yidhaha ku imaanaysaa marka zac marka waxa weeye azacu waxa weeye kafu nafsi can hawaaha nafta inaad ka celiso waxay rabto ayaa la yidhahdaa ayib waa ida lam azac nafsii can اljahli wاsiba liyanfacaha cilmii faqad daraha jahlii naftayda haddaana ka celinin jahliga iyo muxuu ahay dhallinyaraynta haddaana ka celinin si cilmigaygu u anfaco hadii jahligaygii baa dhibay buu leeyahay faqad daraha jahli marka waasica waxa la yidhaahdaa oo inta badan loo isticmaalaa ciidanka yacni marka ciidanku wada socdo suusan isu dhaafin waa laysuu horaa waa laysuu celiyaa soo ma waazica la yidhaahdaa ka qur yimid fahum yuuzacuun fahum yuuzacuun waa laysu celinaya ah, waxay ku timid qisadii soo ma ahayn nabiyullaahi sulaymaan soo ma ahayn iyo ciidankiisi ah, ayri fahum yuuzacuun soo ma ahayn waxushira lisulaymaana junuuduhu min aljinni waalinsi waayri fahum yuuzacuun ah, fahum yuuzacuun ciidankii saysan isu dhaafin oo u kala go-in baa laysu reebaya waa laysu celinaya saasmana halkaasay kelimadu ka imaanaysaa marka safwiga iyo kadarkuna waa laba macno oo naqiidaana ah. laba iska soo horjeedo wey safku shay khaalisuhu waay shayga kiisa saafiga waa shayga khaaliskaa waay kadarkana waxaa la yidhaahdaa waa markuusan saafi ahayn oo calow yahay ama wax ku dhex jiraan ayaa la yidhaahdaa yani alkadar saasuu noqonaya ayb waa ka la yidhaahdo khud maa safaa wadac maa kadar ah hadal marka laguu sheego inta saafidaa ka qaado inta calowgaana isaga tag wixii qasan isaga tag saa la yidhahda waxaa kaloo la yidhahdaa kadira cayshuhu noloshiibaa ka qasantay ama way ka calowday ayaa la yidhahdaa wasliga iyo hijraankuna sidoo kale waa iyaduna waa laba kelimo iska soo horjeeda alwaslu waa xidhiidhinta hijraankuna waa goynta iyo kategidda wey macnaha ayib waa tii aan sheegaynay oon lahayn wuxuu aada u isticmaalaa kelimaadka ee addaadda ama naqiidka iska soo horjeeda waxayna ka mid tahay balaaqadiisay kamid ka mid tahay macnaha ayb wuxuu ku leeyahay marka zacil fu'aada adduunyada ka celi alfu'aada qalbiga qalbiga waay fu'aadka alfu'aadu huwa alqalbu saasaa loo badan yahay fu'aadka iyo qalbigu inay isku mid yihiin alimaam abu hilaal alcaskari fi lfuruuqi lugawiya wuxuu leeyahay lam yufariq baynahumaa ahlu luqa culimmadu luqadu mayna mayna kala qaadin alfu'aad waalqalbu waa isku macnay ka dhigeen laba kelimo isku mutaraadifa mid walba ka kaley ku tacriifiyaan laakiin culimmada xadiidka qaar ka ayaa kala qaado waxay yidhahdeen al-af'idatu waxaa weeyaan waa hishaau lqalbi bay leeyahay alfu'aadu hishaau lqalbi yacni qalbiga waa wuxuu leeyahay dabool daboolka ka koreeya qalbiga ayaa fu-aad la yidhaahda qalbigana waa yani guduhu ku jiraa bay leeyihin saas daraaddeed ba waxay leeyihiin yuusafu tuusafu alaf'idatu biriqa waxaa la yidhahdaa fu-aadun raqiiq qalbigana waxa la yidhahda qalbun layin qalbigana liin baa lagu sifeeyaa fu-aadkana riqaa lagu sifeeyaa oo waxay leeyihiin daboolkan kore markuu jilco ayaa marka qalbiga wax gaadhi karaa laakiin qalbigan kore yani waxaan ujeedaa daboolkan kore ee fu-aadka mar hadduu adag yahay qalbigii waxba u gudbi maayaan saasay u kala qaadaanoo macnay u kala sameeyaan qaarkood qaarna waxay leeyiin labada kelimo waa isku macno ayb wuxuu leeyahy marka zaciil fu-aada qalbiga waxaad ka celisaa oo ka reebtaa canidunyaa adduunyada iyo wasiinatihaa quruxdeeda waa meeshay culimmada qaarkood ay yidhaahdaan markay zuhdiga ka hadlayaan suhdiga waxaa la yidhahdaa in adduunyadu ayna qalbigaagu raacin yani waxa weeyaan adduunyadii aysan qalbiga kaa qabsanin gacmahaaga iyo noloshaada kale iyo laakiin qalbigaagu waa meeshii xarunta ahayde halista ahayde yayna adduunyadu kaaga tan badan oo kaa qabsanin marka qalbiga kec ka reeb ka celi zacil fu'aada ka lagama celin karo ficlan waaa in la tago umbaa laga celin karaa mooy laakiin inay gasho lagama celin karo ya wade nolosheenni baabu ku xidhan soo maha adduunyadii waa cuntadii waa cabbitaankii waa hoygii waa shahwadii waxyaalihii xalaashaa way soo maaha waxyaalahaas marka qalbigu waa ku tacalluqaya laakiin mar walba ogow adduunyada marka iska jir lagu leeyahay ama laga hadlayo waa qaybaha ay shareecadu diiday waa marwalba saa u ogo ee iyadoo dhan ma iyadoo dhan ka dhex baxa oo ka taga suurtagalba maaha waa waxaan suurooeen midda kale waa khilaafu lkitaab wasunna shareecadayba khilaafsan tahay ee waxaa laga wadaa isjir waaye taxadar zacil fu qalbiga ka celi can idunyaa adduunyada xaggeeda iyo wasiinatihaa quruxdeeda fa safwuhaa adduunyada saafinimadeedu kadarun waa calow haddii ay ay saafi ku ahaanayso waxba ma ahaateene markaad heshaba way tahay way qasan tahay oo maxay ku qasan tahay waxay ku qasan tahay mar ay saafi ku tahay ma jiro mar murug iyo walbahaar mar tacab iyo dhib mar cuduro iyoyadii lagu siiyey oodan isticmaali karinba soo maadg waxaad arkaysaa kuwa milyaneera oo haddana waxii macaanaaba loo diidayba sankarow bay qabaan oo wax macaanba haddii adduunyadii lagu diida maxaaba kuu dhiman midbaa wuxuu qabaa dhiikar buu qabaa iyadana dhanaankii baa loo diiday dhanaankii lagu diid maxaankii lagu diid oo maxaan ka joogaaba adduunka intiiba haddiiba la ii diiday midbaa shahawaadkii kale laga xidhay marka waxa weeye adduunyadani saafi maaha mar walba kadar baa ku jira murug baa ku jirta walbaa ku jira cuduraa ku jira culayskeeday wadataa marna saafi kuu noqon mayso ilaahaygii abuurtayba uguma talagelinba inay saafi noqoto adi maa ka dhigi marka ma ka dhigi karti mar walba way qasanta fa safwuhaa kadarun walwaslu hijraanunna waxa waaye mar kastay ku xidhiidhiso ama aada xidhiidhiso haddana waad kala tegaysaan ama adaa ka tegi ama iyadaa kaa tegi ama adaa ka tegi oo iyadoo dhaqan oo jirta ayaad ka dhaqaaqi reerkaagii iyo caruurtaadii iyo xoolahaagii iyo hantidaadii iyo waxaad dhistayoo saa u taagan ayaa lagaa kaxayni soo ma waa tegi ama meehee ayadaa ku macasalaamaynoo adoo taagan bay xoolahaagii baabi'i oo carruurtaadii baabi'i oo reerkii la geli oo laga yaabo inaad keligaa soo hadhaan waxba kuusoo kaa soo hadhin marka xidhiidhinteeduna waa goyn bay ku dambayn saafi hadday kuu noqon lahaydna mar walba way qasan tahay mar hadday sidaas tahay ha israacinina marka qalbiga ka cesho ha israacinina tartiibsa way macnaha sidaas weeyaan ayb waarci samcaka amhaala ufasiluhaa kamaa yufasalu yaaquutun wamarjaanu wa arci raarici samcaka maqalkaaga waxaad u raaricisaa amhaalan tusaalayaal iyo maahmaaho oo ufasiluhaa aan kala dhigdhigayo kala saarsaarayo kamaa sida yufasalu loo kala saarsaaroo kale yaaquutun yaaquut iyo wamarjaanun marjaan arci samcaka waa ficlu mrin min arca rubaaci asalkeeduna racay ka timid waxaa la yidhaahdaa arci samcaka aw arcini samcaka si fiican ii dhegeyso wa ah, saas wey arci samcaka ama arcini samcaka idhegeyso si fiican idhegeyso w waxa wey alisqa ayb amhaashana waxaa la yidhahdaa waa jamcu maal maal iyo mili labadaba baaldhaa sida shabah iyo shibhi oo kale amhaashana waxaa la yidhaahdaa laba shay oo isu egoo dhan waxaa la yidhahdaa milina waa la dhaha maala waa la dhaha inta badan waxaa loo isticmaalaa yani waxyaalaha innaga aan dhahno mahmahaha waxaa la yidhaahdaa xikma saaira alxikma saa'ira xikmad socotay oo la kala qaatay oo dadka dhex gashay ayaa la yidhaahdaa maal waata qur-aanka ugu timaad soo oo meesha annaga mahmaahda iyo murtida iyo ka dhahno saas wey maana hadal markii hore baxay ama tix buu ku yimid ama tiraab buu ku yimid laakiin wuu faafay kaasaa waxaa la yidhahdaa mahal baa la dhahaa marka ayib marka wuxuu ka hadlayaa marka eh, manduumadiisa manduumadan uu ka hadlayaa oo uu marka ammaanaya yaaquudka waa jamac ya mufradkeeduna waa yaaquutatun haddii jamca lasii jamciyana wuxuu noqdaa yawaaqiit jamculjamci baa la yidhahda waa nooc ka mida jawaahirta qaaliga ee qiimaha badan buu ka mid yahay yacni yaaquutka yani dhagaxyaanta jawhar jawhartaa dhagaxyaanta qaaliga la isticmaaluu ka mid yahay waxaa la mida isaguna soo kale murjaanka murjaanka isagana jawaahirta nafiiska buu ka mid yahay oo muxuu ahaayey culimada qaar waxay leeyihiin murjaanku waa luulka luulka yaryarka ah lulu ah. luulka ayaa wuxuu uqaybsada ku yaro waaweyne ku yaryar kiisa yaryarka ah ayaa waxaa la yidhahda bay dhaheen marjaan la dhahaa ayib qaarna waxay leeyiin mey ee waa nooc kale oo dhagaxa oo dhagaxyaanta qaaliga ah adiga labada noocba waa noocoo jawhar ah waa jawaahiirta qaaliga ah ayay ka mid yihiin luulka iyo marjaanku wuxuu leeyahay marka sheekhu ku leeyahay ama naadimku uu leeyahay i dhegayso oo ii dheg raarici oo waxaan kuu sheegayo yaani wax weeyaan si fiican u faham waxaad u dheg raaricisaa amhaashan iyo tusaalayaashan aan kala dhigdhigi doono mahmaahaan aan ku kala dhigi doono waxaan u kala dhigdhigi doonaa sida loo kala dhigdhigo kale ama loo kala saaro yaaquudkaiyo marjaanka yaaquudkaiyo marjaanka marka sida loo kala saaraa waxaa loo kala saaraa marka la taxayo waa la taxaayo waa laisku qurxiyaa soo maa yaani sida kuusha aan u taxnoo kale soo maa yaa loo taxaa marka waa la xidhaayo waa laisku qurxiyaa waxaa la sameeyaa marka markii xabad yaaquut a ah la geliyo tan murjaankaaba haddana la gelinaya way kala duwan yihiin dhanka midabka iyo quruxday kala duwan yihiin markaasa haddana mid kale la gelinaya nooc kalea haddana mid nooc kalea lagu xijinaya si midabadu isu khilaafaan marka waxaa la yidhaahdaa yani waxa wey alfaslu bayna aljawaahir saamana marka laga hadlayo muxuu ahaay jawaahirta iyo kala saarsaarideeda marka la yidhaahdo labadii murjaanba waxaa loo dhexaysiinayaa labadii marjaanba waxaa loo dhexaysiinayaa wax la yidhaahdo muxuu ahaay yaquuta ma ama maado kalea loo dhexaysiinaya markaasuu wuxuu ku soo baxayaa kuul midabo kala duwan leh sida marka aan yaaquudkii marjaanka marka la taxayo loo kala saarsaaroo laysugu xijinin oo loo kala dhigdhigo sidaasoo kalean kuugu kala dhigdhigayaa ah, saasoo kale ayaan kuugu kala dhigdhigaya ayib bimanaa cadaynunbuu ka wada tafsiilku bimacnaa atabiyiin ayuu ka wada cadayn buu ka wada manaa ayib wa arci samcaka arci samcakay dhegayso waay udhag raarici wa arci samcaka u dhag raarici amhaalan tusaalayaal iyo mahmaaho ufasiluhaa aan kala dhigdhigayo kamaa sida yufasalu loo kala dhigdhigo ama loo kala qaadqaado ama loo kala bixbixiyo yaaquutun iyo wamarjaanun labada jawaahir marka la taxayo sida loo kala dhigdhigoo kale ama loo kala bixiyo kale ayaan kugu kala bixinayaa ee isii wey macnaha axsin ila annaasi tastacbid quluubahumu fataalama stacbada alinsaana ixsaanu halkanuu marka bilaabay manduumada murtideedii axsin u samafal ila nnaasi dadka u samafal tastacbid waxaad addoonsanaysaa quluubahum qalbiyadooda eh fa aalamaa aalamaa ya soo sax ma fa aalamaa taala waxaa dheeraaday ma zaman waaye wakhti baa dheeraaday istacbada uu addoonsaday al-insaana insaanku ixsaanuun uu adoonsaday yacni waxaa dheer muddada insaankay bini aadamka uu addoonsado ixsaanku beydkani wuxuu ka mid yahay abiyaadda caanka ah almushtahira fii alsuni nnaas dadka ku carabkooda ku caanbaxday inta badan lasoo qaato khutabka iyo hadallada iyo aada loo soo qaato ka mid yahay waana bayd xikmo ah wey macnaha yacni murtidiisuna waxa weeye ee dadka iyo khalqiga ixsaan u sameeya haddaad ixsaan u samayso samafal samayso dadka quluubtoodii baad hananaysaa way ku jeclaanayaan way ku qadarinayaan way ku qiimaynayaan quluubtoodii baad addoonsanaysaa bimacnaa quluubtoodii baad yeelanaysaa waay sidaas wey macnaha taalamaa kelimada taalamaa muxuu ahaayey waxaa loo isticmaalaa aalamaa maada zaman bay ku dhacdaa maadu inta badan zaman aaladu waa ficilki soo ma inta badan zaman bay ku dhacdaa ayib ficilka inta badan iyada ka dambeeyana damiirkeedu u gudbaa ayib yani aala zamaanu waayo kale manaa aala zamaanu aqamnaa fiihi waqacadnaa fiihi saasoo kale ka marka waxa weeye inta badanna waxay yidhahdaa afcaashan waxay ka tahay aan u baahnayn faacilka leanna maadana waa la yidhahda kafa la yidhahda maadana la yidhahdaa kafa la yidhahda yani waxa weeye makfuufa bima baa la yidhahda macnaha marka waxaa lala yidhahdaa qalla iyo taala iyo kaura maa qaar waxay maad waa waxa ka dambeeya iyo iyadaa master laga dhalaanaya masterkaasaa faacila waa iyadana madhabka kale waay marka waxa weye taala zaman baa dheeraaday dhesana ayb axsin ila annaasi dadka wanaag u seeyo tastacbid waad addoonsanaysaa quluubahum fataalama stacbada waxaa dheeraaday taalamaa zaman baa dheeraaday istacbada uu addoonsaday alinsaana insaankii ixsaanun uu addoonsaday ixsaanku intuu addoonsado bini aadamka samafalku intuu addoonsado quluubta bini aadamka kasbada ayaa badan oo dheer wey macnaha ayb khaslada iyada ah oo ixsaanka iyo faa'iidooyinkiisa ah waa midda qur-aankuna aada uga hadlay sunnaduna aada uga hadashay ee muxuu ahaay dhaqan wanaagsan waaye ilahay waa ka qur-aanka inoogu sheegay in allaha yaamuru bilcadli waalixsaan yacni labadaasaa layna faray alcadl waalixsaan cadli iyo ixsaanka wixii ka soo waa dulmi cadliga waxaa la yidhaahdaa waa in aad kula dhaqanto ruuxan kadaata ama dadka aad kula dhaqanto waajibka ixsaankana waxaa la yidhahdaa inaad kula dhaqanto fadli iyo ziyaada iyo samafal marka cadliga iyo ixsaanka wixii ka baxsan dulmi buu noqonaa markaa waaba saddexdaaba marka labadaasaa layna furay cadliga oo waajibka ah iyo ixsaanka oo fadli ah oo isagu siyaada ah waa sidoo kale inoo sheegay ina allaha yuxibu almuxsiniin hal jazaau lixsaani ila alixsaan ixsaankaasi marka wax weeye ee muxuu ahaayey miisaankiisa waa ka sunnadu sheegtayo ruuxu inuu muxsin yahay iyo inuu musii yahay waxaa laga qaadanayaa markhaatiga waxaa laga qaadanayaa bulshada uu ku dhex nool yahay hadday dariskaaga iyo dadka ehelkaaga iyo muxuu ahaay bulshadaad ku dhex nooshahay hadday ku dhahaan dhahaan waa muxsin ruuxaas muxsin baa tahay ku yidhahdaan waa musiina musii baa tahay xadiidka cabdullahi bni sacuud baa macnaha tilmaamaya nin baa nebiga wuxuu ku yidhi rasuulka wuxuu ku yidhi kayfa lii an aclama idaa axsantu rasuulka ili seen ku ogaadaa markaan wanaag sameeyo inaan wanaag wanaaglow ahay seen ku ogaadaa markaasaa nebigu waidaa asa'tu markaan xumaan sameeyo inaan xumaan xumaanlow ahay seen ku ogaada nebigu wuxuu ku yidhi sal lla alay wasalam idaa samicta jiiraanaka yaquuluuna qad axsanta faqad axsanta waidaa samictahum yaquuluuna qad asa'ta faqad asa'ta dadka deriskaagaa haddii ay ammaantaada hebel wanaaglow wanaag baad samays wanaag buu sameeyey hadday ku dhahaanna wanaaglow baad hadday dadka deriskaaga ay ku yidhaahdaan xumaan baad samaysayna xumaan baad samaysay xumaanlow baad tahay markaas limaada lianna dadka ahluliimaanka ah ee ruuxa yaqaana waa shuhadaa ullahi fi lardi waay dhulka markhaatiyada ilaahay u joogaay waa iyaga waagii nebiga sal alay waslam janaasada lasoo mariyey ee saxaabadu ay ammaaneen janaazada meyd la wado oo ay ammaaneen oo kadibna nebigu yidhi wajabad way waajibtay haddana mid kalea lasoo mariyey waxoogaa way waxbay ka sheegeen nin ruux wanaagsan ma ahayn waxoogaa fartaa lagu yarfiiq markaasuu nebigu wuxuu uhi wajabad way waajibtay waxay rasuulka yidhi maxaa waajibay tii horena waxbaa waajibay baa tiri tan maxaa waajibay nebigu wuxu sal lay sl ta horena waad ammaanteen janna u waajibtay tan dambana xumaan baad ku sheegteenoo naar baa u waajibtay markaasuu nebigu sal lla alay wasalam waxaa tihiin markhaatiyada ilaahay ee dhulka joogay baa tihiin marka dadka ahlul iimaanka wixii ay kugu sheegaan baa tahay sidaas weyaan halays jiro wey marka ixsaanku marka faa'iidadaasuu leeyahay laakiin faa'iidadiisa waxay dhahaan ixsaanku markuu dadka quluubtooda ku jeclaysiinayo iska dhaaf xataa binaadmiga iska dhaaf noolaha oo dhan xayawaanaadka noolaha ciddii ixsaan u samayso way jeclaadaan soo ma bisadda haddaad maalin waxoogaa cada siiso dadka way kaa barani marka dambe iyadoo kusoo ordaysaad arg soo ma soomaalida waxay yidhahan waraabaha marka la dilayo ka daaya ninka dhankiisa isu buusaa <laughs> marka waxa weeye noolaha oo dhan baa saasa ciddii ixsaan u samaysa way yaqaanaan dadka way ka yaqaanaan yani qalbigiisaa ku xidhmay waxayse dhahaan marka eh, ixsaanka aada samaysay uu quluubta ruuxa kuu kasbayo wanaag ka imaanayo waa marka meesha aad dhigtay uu yahay meel wanaagsan dad xun oo waxaa jira maydhaxdoodu xun tahay asal ahaan u liita oo haddaad ixsaan u samayso ixsaankaagii aad u samaysay buuba yaaba dhibkaaga imaanayaaba qoladaasi waa jirtaa baa laleeyahay marka marka waa midda shaacirku lahaa idaa anta akramta alkariima malaktahu waidaa anta akramta alla'iimata marada ah, ruux xun oo liita haddaad eg sharafto waaba kugu qooqayaaba adigii buu isku soo kaafiraynba alimaam ninka la eh, bayhaqi kitaabkiisa shucab liimaanka iyo ku keenay qisa cajiib qisada waa qisa caan laakiin isagu sanad buu ku wariyey alimaam alasmaci baa laga warinaya imaamkii eh, luqawiga ahaa asmaci baa wuxuu leeyahay dakhaltu lbaadiyata baadiyahaasuu mari jiray oo luqadda carabigu uruurin jiray laanna luqaddu baadiyahay ku dambaysaa magaalada markay soo gasho luqaddu waa fasaadaa marka luqadda carabiga waxaa laga uruurin jiray baadiyahaasa laga soo dhulka aan magaalooyinku gelin marka raggii luqada uruuriyey buu ka mid yahay baadiyaan aaday buu marka fa ana bicajuuzin wa bayna yadayha shaatun maqtuula socodkan socda waxaan ku soo baxay buu ihi islaan duq ah oo neef adhi ah oo la dilay yyyay dul taagan tahay wa jirwu di'bin muqafa halkanna waxaa isaguna soo fadhiya yey ilmihii yey yar oo dhalad ah baa iyaduna halkan fadhida buui fa nadartu ilayha habartii baan fiiriya waxaan ku idhi buu idhi waan fiiriyey markaan islaantii fiiriyey saw taalle iyo neefkan meydkaa iyo yeydan yaree meesha fadhiida wixii markay aragtay inaan fiirinayo baa waxay tiri buu yidhi yucjibuka haada miyaad la yaaban tahay markaasaa waxaa idhi ha waa la yaabanaya waxaanu isa saaran maba ma qisatuki buu yidhi maxay adiga iyo neefkan adhigaa iyo yeydan yar iyo xaalkiinu muxuu yahay see wuxuu jiraa waxay tidhi iclam anna haada jirwu di'bin qad ahadnaahu faadkhalnaahu baytana falamaa kabira qatala shaatana bay tii isagoo yar baan soo qabannay bay tihi waxaan u keennay bay tidhi neefkan adhiga ah neefka adhiga ah way nuujiyeen isagoo yaray keeneen wuu noogay wuu ku koray markuu weynaaday gurigiina ku koray oo ku weynaaday yuu neefkii ariga ee naaskiisa la nuujiyeyba waa cunayba marka waatanay tidhi ridiina waatan waa meyd asagii ay korisayna waa kan meeshanuu taagayo wuu cunay saas wey markaasaa waxaa idhi buu idhi awa qulti fii daalika shicran wax gabaya miyaad ka tarisamaa idhi bu xaaladan <laughs> markaasay waxay tihi bu haa bal ii tiri baa idhi bu markaasaa waxay tihi bu baqarta shuwayhatan wafajacta qowman wa anta lishaatina waladun rabiibu qudiita bidariha warubiita fiina faman anba'aka ana abaaka diibu idaa kaana ibaacu ibaaca suu'in falaysa binaaficin adabu ladiibi baani way tii waxay tidhi hashan yacani neefkanagii adhiga aha ayaad caloosha ku jeexday oo dishay annagiina argagax baadna gelisay neefkan aada dishay yiridan aada dishayna iyadaa ku korisay oo caanaheedii baad ku kortay oo guriga nagaad ku barbaartay weligaaba maada arkin yey iyo meelay wax ku cuntaye yaa ku baray inuu aabbahaa yey ahaa aabbahaa yey wax cunta inuu ahaa horta yaa ku baray baa adhi birta yey wax ku cuntay iyo meelay ku kortay maada ogeyn guriganaad ku kortay ridana caanaheedii cabtay dadkanaad la kortay aabbahaa inuu yey ahaa yaa ku baray baa adhi birta waxay tidhi haddii dabeecaddu dabeecad xun ay tahay si kastoo loo edbiyo anfici mayso yani waxa weeye soomaaliya sooma dhihi jirin waraabe ma carbismo waraabe ma carbismo marka dadka noocaasaa ah ku jiro dad aan carbismin baa jiro ixsaankaad u samaysayba waba ku cuniba halkaasa ilmi marka iska jir qiso kale iyaduna jirto oo iyadana taasoo kaleoo sidoo kale behaquu shucabka ku keenay iyadana sanadkeeda wax ku jiraan umaln waxaa laga warinaya abu cubayd macmar ibnu imaamkii luqawiga ahaa wuxuu leeyahay yunis bnu xabiibin naxwi ayaa waxaa la weydiiyey matal la yidhaahdo ama matal mashhuuro la yidhaahdo ka mujiiri ummi caamir waxaad ku aragtee naxwada ummi caamir waxaa la yidhaahdaa ya waa calamkii jinsiga ah ee baalki loo isticmaali jiray waraabaha soo ma waxaa la yidhaahdaa ummi caamir bal maalkaasu siduu ku baxay baa la weydiiyey ninka la yidhahdo yunis bnu xabiib naxwi markaasaa wuxuu yidhi niman dhallinyaroo carab ah ayaa waxay u baxeen ugaadhsi bay raadsadeen duurkay aadeen si ay us ugaadhsadaan ugaadhsigay aadeen baa waxay ku soo baxeen waraabe waraabaha way ugaadhsan jireen ugaadhoodu ugu jiro way cuni jireen ayib waraabihii bay marka kiciyeen way eryadeen qabtay isdheheen wuu ka fakaday way daba ordeen say u daba ordahayeen nin carab oo baadiyaga degan oo teendha u dhisan tahay yuu teendhadii ka galay dhallinyaradii waraabaa eryanaysa inay ugaadhsadaan markuu teendhadii ka galay ninkii teendhada lahaabaa soo baxay marka dhallinyaradii buu kusoo baxay war maxaad u ugaadhan meesha naga soo gashay noo soo bixi bay ku dheheen markaasu wuxuu yidhi war i magan galee magantayda marnaba u gudbi raalli ahaado bannaanka mara ha walaa inaydaan magantayda ii gacan dhaafaynin bannaanka mara wiilashu way iska tageen dhallinyar ahay wuu tegey wuxuu tegey wuxuu usoo diyaariyey cunto waa waraabo maanta dhan la eryanayo gaajo sakaraad la <laughs> wuxuu usoo diyaariyey kibis iyo waxoogaa subaga iyo muxuuha wixiibuu isugu soo qasay kadibna wuu keenay wuu cunay markuu dhargey ayuu aayar teendhadii meel ka mida isku kala bixiyey ninkii caraabiga ahaa markuu baalkii dharjiyo halkan uu jiifo iyo waxoogaa hurda la tagto iska seexuysi hurdadii markay la tagtay iyo intuu ku soo boodo halkaa ku dhegay oo xunaha ku dhegay yuu caloosha kala gooyey uuskii iyo calooshiina wuu cunay kadibna intuu baxay iska carar ninkii walaalkiiba waxa u yimid ninkiiba meydahoo calooshiina banaanka taallo oo la cunay buu u yimid markaasaa wuxuu yidhi abyaadan u tiriyey marka waman yasnac ilmacruufa fii hayri ahlihi yulaaqii kamaa laaqa mujiiru ummi caamirin acadda lahaa lama stajaarat bibeytihi qiraaha min albaani liqaaxi alqaraa'iri faashbacaha xataa idaa maa tamalla'at farathu bianyaabin laha waadaafiri faqul lidii lmacruufi haada jazaau man yajuudu bimacruufin ilaa hayri shaakirin yacnii wuxuu ku tiriyey abyaad buu ku soo koobay murtidoodu waxa weeyaan ninkii cid aan ixsaanka mudnayn oo liita ixsaan u sameeya abaalkiisu wakaa soomaalit ninkii eh, waraabe badbaadiyey oo haddana cunto siiyey oo isagii u cunay samin kalbaka yaakulka oo kale waay marka waxay ka wadaan oo maqsuudku yahay ixsaanku waa sax quluubta bini aadamka waa kuu kasbaa laakiin meesha aad dhigayso ixsaanka ka fiirso ujeeddadu intaa wey hada bilahi towfiiq sal allahuma wslm wbaarak cala nabiyina mxamed wcala alih w saxbi waslem